أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى الربا هذه تني الربا أحكام الربا تني والربا هي أحكام تيدي halkan sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu uga hadlay ribada iyo axkaamta ay iska leedahay ribadu waxay ka mid tahay waxyaalaha sharciga islaamku uu xarimay oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala waciid iyo hanjabaad weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u jeediyey qofka ku mucaamalooda ribada ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay wa axala allaahu اlbayca wa xarama الriba ilaahay beecana xalaaluu ka dhigay ribadana ilaahay wuu xarimay subxaanahu wa tacaala nabigeennuna wuu lacnaday salى اllahu wasalam wbaaraka calayh xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen lacana allaahu aakila الribaa wa muukilahu lacnad allaha ku ridi u yihi nabigu salى اllahu calayh wasalam qofka ribada cuna ribada qofka cuna allaha lacnado uu yihi nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh ribadu marka waxay u qaybsantaa saddex qaybood riba alfadli iyo riba alnasii'a ah iyo riba alyaddi saddexdaas qaybood ayaa ribadu u qaybsantaa saddexduba waa xaaraan saddexduba xaaraan riba alfadli ulajeeddada laga leeyahay waxa weeye riba alfadli waxaa loola jeedaa waa deynkii oo ziyaado lagugu daro inaad dalbato zaynka in ziyaado lagugu daro oo laba qaybood ay ka kooban tahay ribalfadligu waa ziyaada fi deyn lacagtii deynka ahayd oo wax ziyaada ah aad tiraahid ha la igu soo daro iyo waxaa kaloo qaybta labaad ee ribada la yidhaaho ribalfadli soo gelaya waxaa weeye aziyaadatu fii axadi lmihlayni laba shay oo isku mid ahoo laysku iibinayo in mid ziyaado lagu daro tusaale ahaan laba kiilo beriisa iyo saddex kiilo beriisa in laysku iibiyo ribalfadliga la yidhah waa ziyaada yani midaa ziyaada ku jirta sida saxdaa waxay ahayd laba kiilo beriisa iyo laba kiilo beriisa in laysku iibiyo wixii oo isku mid ah oo isku jinsi ah oo isku nooca ah, ayaa la kala badsana sidaas oo kale yacni laba kiilo oo sankora ayaa waxaa lagu iibinaa kiilo sonkor aan ah lagu iibin ama laba koombo oo qamadi ah ayaa waxaa lagu iibinaya saddex koombo oo qamadi ah ribalfadliyaa layihi xaaraan ribalfadliga waxay kale gashaa ribada waa ziyaada fi deyn deynkana way gashaa ribalfadliga yacni qofaad lacag deymine boqol dollar ayaad qof deymine markaas waxaad leedahay bishardi markaad deynka ii soo celinaysid waa inaad boqol iyo konton iga soo dhigtid boqol iyo konton waa inaad iiga soo dhigtid ayaad leedahay ribaada marka iyadana waxaa la yidhaha riba alfadli qaybta saddexaadna waxaa weeye qaybta labaad waxaa la yidhaha riba nasiica riba nasiica riba nasiicada yacni shaygii rabowiga ahaa rabowigu ribada waxay gashaa madcuumaadka iyo lacagaha shaygii rabowiga ah ee madcuumaadkii ama lacagihii laysku iibinayey ayaa mid ka mid a ah ayaan la kala qibdoon oo yacnii dibaa loo dhigay ajal wakhtigaa la samaystay wakhtigaa la samaystay dahabaa dahab lagu iibinaa markaas adigu waxaad leedahay dahabkayga berriyaan keeni kaagana haddaysii dahabkayga berriyaan keeni ama loor yacnii qamadi ah ayaa loor qamadiga lagu iibinaa markaasaan la kala qibdoonayn in la kala qibdoodaa shardiga ashyaada rabowiyaadka marka la kala iibsanayo loorkaygii haddaan ku siin adigana loorkaaga biri ii kan taana waxaa la yidhaha riba nasiica waa xaaraan iyado ribalyaddi qaybta saddexaad ribalyaddi ayaa la yidhaha ribalyaddi waxa weeye waa in shaygii rabowiga ahaa aan la kala qibdoon inaan la kala qibdoon oo tusaale ahaan laba garaan oo dahaba ah ayaa waxaa lagu iibinayaa laba garaan oo dahab kale ah mana la kala qibdoonayo wax qabdi ah oo la kala qabdoonayo ma jirto lacagaa lacag kale lagu sarifi mana la kala qaadanayo sarifkii lacagihii lama qibdoonayo taana waxaa la yidhaha ribalyaddi iyaduna xaaraan wey waxyaalaha hadda suuqa ku soo cusboonaaday ribadan soo gelaya waxaa ka mid a ah sarifkan la yidhaha forakis sarifkan forakiska la yidhaha oo hadda dhallinyaradu inta badanba ay ku daateen leanna waxaa weye meeshii adduunya jirto waa lagu daataa adduunyada dadka dhalaalaalka adduunyada dadku way jecel yihiin yacni waxay dadka ugu daadanayaan waxaa weye waxaa lagu arkay ribix aan caqliga geli karin ribix aan caqliga geli karin dhallinyarada mid ka midu ii sheekeeyey wuxuu ugu yidhi saddex usbuuc waa shan iyo toban maalmood shan iyo toban maalmood uu ugu yidhi shan iyo toban maalmood ayaan ku jira saddex kun oo dollaran ka faa'iido yidhi forakiska saddex kun oo dollar ayaan ka faa'iido yidhi waa muddo shan iyo toban maalmood waa marka faa'iido ama ribix u dhigma shantii maalmoodba inuu kun dollar uu faa'iiday soo ma aragta marka forakiska waxaa weeye ulajeedadiisa waa lacagaha adduunka cumlaadka ama yacni ajnaasta lacagaha adduunka o dhan jinsi kastay noqoto ayaa la kala sarrifahay lacagtii birtii etoobiya tii janayhii oo yacni suudaan doolarkii lacagtan yuurada wixii yaa la ysku sarrifahay oo la kala gedgedinahay waxaa jira marka nidaam iyagu ay iska leeyihiin oo loo yaqaan raafica maaliya raafica maaliya waxa la yidhaaha jira oo nidaamka forex ka mid a raafic maaliya ulijeedada laga leeyahay waxaa weeye qofkii hadduusan suuqa soo geli karin oo waxaa jira limid waxaa jira suuqa lagu soo galo ama xad lacagtaadu inay gaarto ay shardi tahay limidkaas marka waa lagu soo gaarsiinaa raafica maaliya la yidhaha tusaale ahaan haddii suuqa loogu talagalay in kun dollar lagu soo galo sarifka adigana aadan haysan tusaale ahaan kunkii waa lagu soo gaarsiinaa oo lacagaa lagu deyminaa lacagtaasina waa lacag lambarkeeda bis lagu tusay ee lacag jeebkaaga ku soo dhacaysa oo aad qibdoonayso ma mobilkaaga ayaa lagu soo lagu soo shubaa waxaa laga leeyahy intaas oo lacaga ayaa lagu daymiyey raafica maaliya la koraa lagu soo qaadi hantidaada kor loo soo qaadi si aad suuqa forexiska usoo gashid lacagtaa raafica maaliya qofka ku dayminaya ama bangiyo ha noqdo ama kuwo suuq madow ku shaqaysanaya ha noqdo ama kuwo samaasiro la yidhaaho dalaal bangigii iyo shacabkii dhexdoodii ka kala dalaalaya ha noqdaan waxay doonaanba ha noqdo guruubyo badanoo isku jira raafica maalihi ku siinayo koray kuu soo lacagta xaddiga si aad u gasho forakiska aad u gasho lacagtaa markuu ku deyminayo wuxuu leeyahay bishardi markaan lacagtaa ku deyminayo boqolkiiba intaas inaan kaa goosto lacagtaa marka muxuu noqonaa waa deyn maca ziyaada raafic maaliyan kugu siinoo yacnii limid aad ku soo gasho suuqa oo foreska aad ku soo gasho ayaan ku gaarsiinaa laakiin boqolkiiba intaasaa ii saara taas dhinacaas markii laga fiiriyo xaaraam waxaa ku jira ribada nooca la yidhaaho riba alfadli noocaasaa ku jira ziyaado dhinac kale markii laga fiiriyo waxaa kaloo ribada noocan la yidhaaho eh, noocan la yidhaaho riba lyadina way ku jirtaa forekiska ribalyadii ribada noocan la yidhahdo iyadana way ku jirta lanna waxaa weeye markii yacni lacagaha la kala sarrifanayo waa lacag lacag kale lagu iibsanayo maxaa shardi ah alqabdu fi اlmajlis meesha caqdiga ama heshiis ka dhacay in lacagtii lagu kala qaato adiguna lacagtii yuurada aad qaatid haddaad yuuro doonayso inaad la soo wareegto kan haddii aad ku wareejinayso dolar dolarkiisa waa inuu qaato adiguna yuuradaada haddaad yuuro la soo wareegayso yuuro waa inaad qaadato qabdi fi اlmajlis waa shar maxaa la sameynaya waxaa lagu leeyahay lambar oo lacagtaadu gaaraysaa lagu soo diray lagu leeyahay akoonkaaga waxaa ku soo dhacay shan kun oo dollar ama shan kun oo yuuro ayaa akoonkaaga ku soo dhacay war hadda ma la bixi karaa ma qibdoon karaa maya ma qibdoon kartid maxaa dhacay broseysay u baahan tahay bangiga broseysuu maraa ilaa laba usbuuc saddex usbuuc ka ayaad qibdoon kartaa lagu leeyahay dhinacaasna waxaa uga jira forakiska ribada la yidhaaho riba nasiica riba nasiica leanna waxa weye bangigii markuu kuu soo diro lambar oo ku yidhaaho kun iyo shan boqol ayaa akoonkaagu ku dhacday war haye akoonkayga ha ku dhacdee ma la bixi karaa saacaddan maya saacaddan lama bixi kartid waa in maaragtaahay yacni brosees iyo eh, howlo badan iyo markay soo marto ilaa saddex usbuuc afar usbuuc qaarkood waxay ku qaataa bil ka bacdi aad qibdoone bil ka bacdi nowr usbuuc ka ayaad qibdoone marka labadaa dhinac markii laga fiiriyaba forakiska waxaa ku jira ribada la yidhaha riba alfadli iyo riba nasiica riba alfadlina waxay uga jirtaa dhinacan raafica maaliye ay ku tilmaamaan raaficada maaliyada qeybta ah qaybtan oo kale oo bangiga uu ku leeyahay hadda lacagtii lama bixi kartid ee waa in broses lagu marsiiyo iyadana dhinacaasna waxaa uga jira ribadan la yidhaha riba lyadi labadaa ribaa ku jirta forax marka sidaas awgeed waa in laga fogaado waxyaalahan sidoodaba gaaladu shaariicda ay samaynayaan qaarkood waxay ku leeyihiin waxay kuu soo qorayaan e, foraxkan waa ku xayeysiiyaan waa mid islaamiya kuleeyihiin islaamigu forex islaamiyow iswaab ma lahan ay ku soo qoraya yani wax ribaa ma lahan cinwaanka marka waxaa weye waa lagu suuq geynaa laakiin hoos markaad u daadegtid waxaad arki isaga naftiisa riba inay ku jirto markii dadkii muslimiinta ahaa ay dib uga laabteen forexiskii oo ribadii iyo waxyaalaha lagu arkay waxay ku soo qoreen waa islaamig mid ah forex islaamig forex islaami waaye wax iswaabana ma lahan yani riba kuma jirto markaad fiirisana waxaad arki war lacagtii ma bixi ma la bixi karaa islaami ha noqon may siin kartaa lacagta hadda yuurada aan kaa sarribtay shanta kun oo yuuro ah isii maya hadda kuma siin karo wixii laga cararayo waa ribadii laga cararay lagu dhacay الربا لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد الربا الربا لغة من لغة حق اللغة الزيادة waa ziyaado wax la ziyaadiyaa waxaa la yidhaha riba riba waxaa la yidhaha raba shay-u idaa zaada shaygiyaa ziyaaday ribada asal ahaan waa ziyaadow wa sharcan min sharcin xagga sharcigana ribada waxaa la yidhaha caqdun heshiis wo heshiiskaasoo calaa ciwadin bedel qaadasho dushiisa ahaaday ciwadkaasoo makhsuusin la gaar yeelay ribadu waxay gashaa ciwad wax la kala bedel qaadanayo oo khaasa wax kasta ribadu ma gasho waa wax khaasa waxaa khaaska maxay yihiin annaqdu wاlmadcuumaat waa lacagaha iyo raashinka labadaas waxaas khaaskahay ribadu gashaa annaqdu wاlmadcuumaat lacagaha iyo raashinka la quudanayo ciwadkaasoo hayri macluumi tamaahuli isla ekaashadiisa mid la og yahay aan ahayn isla ekaashadiisa mid la og yahay aan ahayn fii micyaari sharci sharciga halbeegiisana aan lagu ogeyn isla ekaashadiisa waa wax la kala badsanayo markii la fiiriyo sharciga halbeega uu u sameeyey halbeega maxaa loola jeedaa micyaaru sharci alkaylu fi lmakiil wixii loogu talagalay sharcigu ugu talagalay in la beego waa in beegga ay iskula ekaadaan wاlwasnu fi lmawsuun wixii sharcigu ugu talagalay in la miisaamana waa in miisaanku uu isla ekaado wاlcaddu fi lmacduud shaygii sharcigu uu yihi hala tiriyana waa in tiradiisu isla ekaato micyaari sharci saas wey sharcigu halbeeguu sameeyey ashyaada halbeegu u sameeyey xaalaة الcaqdi heshiiska xaaladiisana aan la ogeyn isla ekaashadiisa markii heshiisku dhacayay labadan shay inay isla eg yihiin jaahilaba laga ahaa lama ogo waxaa lagu gadanaa maalan raashin ayaa raashin kale ayaa la iibina mana la oga inay isla egyihiin waa ribo oo hadday kala badan yihiin haddaad ogtahana kaba sii daran meesha ugu yaruu sheeku kaaga soo qabtay ribada hadday inay kala badan yihiin labada raashin aad ogtaana kaba daranba xataa waxaa lagu leeyahay haddaadan ogeyn inay isla egyihiin labadan shay ee rabowiga waxay la mid tahay iyadoo la kala badsaday oo kale haddaadanba ogeynba waa ribo nafteeda maxaa la rabaa inaad ogaato inay isla egyihiin labada shay laysku iibinayo wa sharcan caqdan waa heshiis heshiiskaasoo calaa ciwadin bedel qaadasho dushiisa ahaaday ciwadkaasoo maksuusin la khaas yeelay ciwadkaasoo hayri macluumi tamaahuli isla ekaashadiisa mid la og yahay hayrkiisa oo inuu isla ekaado aan la ogeyn fii micyaari sharci sharciga halbeeggiisana inuu iskula ekaado aan la ogeyn waa wixii beegaayo inuu beegga iskula ekaado wixii la miisaamayo inuu isku miisaan noqdo xaalat alcaqdi heshiiska xaaladdiisina aan la ogeyn inuu isla egyahay waa wax laga jaahilaya markii heshiiska la gelaya inuu isla og yahay shaygu in la ogaadaa la rabo haddaadan ogeyn shaygan eh, raashinka raashinka kale lagu gadayo inuu isla eg yahay haddaadan ogeyn waa ribo ow amase caqdun waa heshiis calaa ciwadin makhsuus ciwad la gaar yeelay lagu heshiinayo maca ta'khiirin dibdhigidda micigeedana lagu heshiinayo dibdhigiddaasoo fil bedelayni labada shayoo laysku bedel qaadanayo dhexdooda la dib ahaaday dibdhigiddu aw amase axadihimaa fii axadihimaa amadan labada shayoo la kala bedel qaadanayo midkood dibdhigiddu ku sugan ama haddii kale waxaa weeye taakhiir fi lbedelayna la simayna labadii shay waa isla egyihiin waa hal koombo oo qamadiya iyo hal koombo oo qamadiya loor beriisa iyo loor beriisa laysku iibina waa isla egyihiin laakiin ninkan loorkiisii wuxuu leeyahay berriyaan keena ama labadoodiiba waxay ku ballameen berri inay keenaan caqdiguna hadda uu dhaco heshiiskuna hadda uu dhaco eber labadoodiiba dib dib loo dhigo ama labadii mid ka mida ah dib loo riday waa ribada nooca la yidhaha waxay geleen riba nasiica ah. ribo la madliyo madan laga dhigo xukmu riba wamaa laa yakuunu fiihi haadaa midkani xukmu riba waa ribada xukunkeedii iyo wamaa shaygii wey shaygaasoo laa yakuunu ribuhu uusan ahaanin ilaa fiihi shaygaas dhexdiisa maahane uusan ahaanin ribadu halkan sheekhu wuxuu uga hadli ribada xukunka ay iska leedahay iyo waxyaalaha ribada noqon kara oo ashyaadaas maahane wax kale aysan ribo noqon karin xukmu ribaa ribada xukunkeedu ataxriim xaaraam yeelidu ribada xukunkeeda waxaa weeye waa xaaraan waa dembiyada kabaa'irta ah ee waaweynay ka mid tahay dhulalkan gaaladana waxaa weye dadka jooga waa ku ibtilaysan yihiin waa ku imtixaanan yihiin dadkan dhulalka gaalada u haajiray imtixaan weynay ribada ku qabaan لأnnu imtixaanaadka ribada ay ku qabaan waxaa ka mida bangiyada gaalada waxa weeye asaaskooda dhanaaba wuxuu yahay ribo ku dhisan ribada waxaa weeye lacagaad dhigana bangigan gaalka ah lacagta waa isaga kaa kordhi ziyaada kugu socon idan xataa lacagtii ganacsi iyo waxyaalaha aan lagugu samaynayni kun dolar haddaad dhigato boqol intaasaa kuu saara waska socotaa ribo wey marka dadka meesha yacni u hijrooday muslimiinta ah dholalka gaalada dhibka haysta waxaa weye waxaa laleeyahay owlaadiinnii hadda waxaa wax laydinkugu baraa jaamacadihii iskuulladii lacag laydinkama rabo jaamacadda caruurku ha iska dhammaysto afar sano ha iska dhammaysto laakiin caruurkaas markuu shaqo helo lacagtii ku baxday waa lagugu dhufana boqolkiibana waxaa noo saaran intaas boqolkiiba labaatan boqolkiiba شhan iyo toban boqolkiiba شhan aan dul saaranayno bangigu marka lacagtii uu ku deymiyey boqolkiiba waxaa u saaran intaas afarta sano caruurka uu baranayo jaamacadda hadda waxba lagama rabo laakiin beri caruurkaas markuu shaqo helo ama lacagtaa uu iska bixin karo lacagtii sideedii ma u celinay dulsaar ee dulsaar u soo inta ugu badanna dadka yacni dhulkan ama yurub ha noqdo ama america ha noqoto dadka wax ku baranaya intooda badanna ribadaas iska gala ku ibtiraysan marka ribadii waxaa weeye waa gaalkii oo ribadii la siinayo lagula tacaamulayo waa xaaraan qaarkood waxay ku leeyihiin daruuraan lagu kaliftayo xaggee kale wax laga barta lacagna ma haysanno oo lacagaan carruurkii jaamacad uga saarna ma hayno waxa weeye inaan marka gaalkii aan iskala tacaamulno ribadaas aan ku tacaamulno daruura wax walba daruura lagu banaysana waa daruura fii gayri maxalihaa wa fii gayri mowdicihaa waa daruuro aan booskeedii loogu talagalo sharcigu ugu talagalayba aan oolin maxaa yeele caruurka waxbarashadiisa haddaad waxbarayso imisa wadan oo islaam ah waad ku bari kartaa oo jaamacado free ah oo dad muslimiinaho ay leeyihiin imisaad ku heli kartaa laakiin isagaa wuxuu rabaa daruuro gacanku samaysa daruuro gacanku samaysana شharcigu uma yaqaano daruuro daruuro sharcigu uma yaqaano marka dhibka haystay ka mid tahay xukmu riba ribada xukunkeedu ataxriim xaaraam yeelidu walaa yakuunu mana ahaado ribuhu ma ahaado ilaa fii bayci naqdayni labada lacagood beecooda maahan bacdihimaa labadaa lacagood qaarkood bibacdin qaarka kale lagu iibinayo lacaguhu gala iyo walmadcuumaad iyo wamadcuumaat اlaadamiy wamadcuumaat اlaadamiyi aadamiga waxyaalaha uu quuto oo aadamiga uu quuto kadaalika sidaasoo kale wey waxyaalaha bini aadamku quudaysanaya iyagana ribaa gasha idaa naqasad hadday nusqaanto shuruudu sixatihi sixati اlbayci beeca ansixiddiisa ansixiddaa shuruuddeedii haddii ay nusqaanto iyaduna waa la mid macnuu sheekhu wuxuu ku leeyahay walaa yakuunu ribuhu ma ahaado ilaa fii bayci naqdayn labada lacagood beecintooda maahane bacdihimaa labada lacagood qaarkood bacdin qaarka kale lagu iibinayo ribadu waxay gashaa raashinka iyo lacagaha lacag lacag kale lagu iibinayo labada lacagood muxuu ula jeedaa sheekha aلdahab wاlfida waa lacagihii xilligii nabiga jiri jiray salى اllahu عalيه wasalam dahab dahab lagu iibinayo fido fido lagu iibinayo dahab fido lagu iibinayo taasay gashaa naqdeynka marka dahabkii fidlada loola jeedaa labada lacagood laakiin hadda booskii dahabkii fidlada maxaa taagan lacagahan cumlaadkaaha taagan booskoodii marka xukunkoodii ay qaadanaya xukunkoodii ayay qaadanaya wamadcuumaatu اlaadamiyi aadamiga waxyaalaha uu quudanayo wuxuu cuno aadamigu kadaalika saas oo kale isagana ribagaa raashinka bini aadamku uu quuto ganleydii masagadii diirtii qamadigii waxaasoo dhan iyagana ribaa gelaysa idaa waktigii ribadu gashaahu la mid yahay naqasad shuruudu sixati sixati albeyc beyc اlmadcuumaad beyc اlmadcuumaadkaas ansixidiisa ansixiddaa shuruuddeedii hadday nusqaanto haddii shuruuddii laga waayo isaguna raashinku ribaa gelaya oo shuruuddiis maxaa ka mid ah tusaale ahaan markii loor qamadiga loor kaloo qamadiga lagu iibinayo maxaa shardi ah tamaaثul inay isla ekaadaan majliskana lagu kala qaato ta'jiilkana laga daayo iyo muddaynta muddaynta laga daayo haddii shuruuddii mid ka mida la waayo muxuu noqonaa ribo ribaa imanaysa raashin raashin kale lagu iibinayo shuruudu صixati bayci الnaqdi biالnaqdi wاlmadcuumi biاlmadcuum haadihi tani shuruudu صixati bayci الnaqdi lacagta beeceedii beecaas ansixideedii ansixiddaa shuruuddeedii binaqdi lacag lacag kale lagu iibinayo lacag lacag kale marka lagu iibinayo beecu markuu ansaxayo shuruuddiisa wاlmadcuum wasixati bayci lmadcuumi raashinkii la cunayay beeciisa ansixidiisii ansixiddaa shuruuddeedii bilmadcuumi raashin kaleo la cunayo lagu iibinayo ansixiddeeda ansixiddaa shuruuddeedii halkan sheekh wuxuu uga hadlay lacag lacag kale marka lagu iibinayo shuruudda ay ku ansixi karo beecaas raashin raashin kale marka lagu iibinayo beecaasi shuruudda uu ku ansixi karo oo uga fakan karo ribada laba lacagooda laisku iibinaa lacag laga kale lagu iibinaa yura waxaa lagu iibinaa yuro kale yura waxaa lagu iibinaa dolar ama dolara waxaa lagu iibinaa lacagta janeyha lagu iibinaa wahaakada ama dahaba waxaa lagu iibinaa dahab kale ama dahaba waxaa lagu iibinaa fido shuruuddu sixati bayci dahabi dahabka beecintiisii beecinta ansixiddeeda shuruuddeedii bidahabi dahab kale marka lagu iibinayo walfidati fidada iibinteediiyo bilfidati fidlo kale lagu iibinayo shuruudda ay ku ansaxayso walmadcuumi raashinkii la cunayo bijinsihi jinsi lmadcuum raashinkaa la cunayo jinsigiisa lagu iibinayo shuruuddii uu ku ansixi lahaa ziyaadatan zaa'idatan xaal shuruuddaasi ay tahay mid ka ziyaado ah calaa shuruudi albayci shuruuddii beeca ka ziyaado ah shuruuddaasoo almaarati ee soo martay shuruuddii beyca aan soo marnay waa shuruud kaloo dheeraada wey oo ka ziyaada ah talaatatun saddex shardi wey sheekhu wuxuu ku leeyahay dahab marka dahab kale lagu iibinayo fido fido kale lagu iibinayo raashin madcuumo la cunayo bijinsihi jinsigiisa lagu iibinayo jinsihi maxaa loola jeedaa laba shay isku jinsi oo isku mida markii lagu iibinayo raashinkii beriis beriis marka lagu iibinayo qamadi qamadi lagu iibinayo ganley ganley lagu iibinayo kaasuu ula jeeda ziyaadatan zaa'idatan xaalay tahay shuruuddaas mid ka dheeraada calaa shuruudi اlbeyc shuruudi beyca ka dheeraada shuruuddaasoo almaarati ee soo martay alaaatun saddexda shuruuddii beycoo aan soo marnana waa gooni shuruud kaloo dheeraada ha loo xiri ashyaada ribadu gasho ashyaada ribadu gasho shuruud kaloo dheeraada ha lagu xiri haddii dahab dahab lagu iibinayo fido fido lagu iibinayo beriis beriis lagu iibinayo qamadi qamadi laba shay oo isku mid a ah marka laysku iibinayo saddex shardigo alxuluulu xaaloobid xaaloobid maxaa loola jeedaa ixdaaru اlciwadayni fi اlmejlis labada shay oo laysku bedel qaadanayo waa in mejliska horta la keeno oo lagu soo xaadiriyo mejliska waa inay yaallaan alxuluulu xaaloobid waa ixdaaru اlciwadayni fi اlmejlis labada shay laysku iibsanayo waa in goobta heshiisku ka dhacayo waa in lasoo xaadiriyo labada shay la keeno lacagtii aad lacagta kale ku iibsanaysa adigana keen adna keen horta majliska ha yaallaamo laakiin haddaad tihi aniga lacagtii eh, yacni hadda aan lacagaha kale ku sarrifan lahaa ma hayo taydi berri weeye taydi ma ansaxayso ama taydi brocessay u baahan tahay sida forex hadda aanu ka sheegayni oo kale taada iska ken lakiin tayda maya eber wataqaabudu kala qaadasho fii majlis اlcaqdi heshiiska fadhigiisa fadhigaas dhexdiisa lagu kala qaato meesha isugu dhacanaya in lagu kala qaato qof walba bedelka kale uu qaato watamaaثulu isla ekaasho inay isla egiina waa shar dahab dab mar lagu iibinayo raashin raashin kale lagu iibinayo isku jinsi hadday yihiin waa inay isla ekaadaan laakiin hadday kala jinsi yihiin kala jinsi hadday yihiin maalan beriis ayaa waxaa lagu iibinaa genley ama beriisa waxaa lagu iibinaa masage lagu iibina oo la kala badsan karaa lanna isku jinsi ma ah isku jinsi ma aha lacagtii oo lacago isku jinsi aan ahayn dolarkii iyo lacag soomaali ayaa la rabaa in laisku iibiyo oo laisku sarifo waa la kala badsan karaa la shaqo iskuma lahan isku jinsi ma aha haddaysan isku jinsi ahayn waa la kala badsan karaa wa shuruudu sixati bayci dahabi dahabka iibintiisa ansixiddeeda shuruuddiisii bilfidati fido lagu iibinayo waa isdhaaf markii laysku iibinayo dahab fido lagu iibinayo iyo wa cagsihi cagsi اlmadkuur kan hadda lasoo sheegay cagsigiisa marka la iibinayo cagsigu muxuu yahay bayci اlfidati bidahab fida dahab lagu iibinayo wاlmadcuumi wa bayci اlmadcuum raashinkii la cunayey marka la iibinayo bigayri jinsihi jinsi اlmadcuum raashinkaa la cunayo jinsigiisa jinsiga gayrkiis marka lagu iibinayo oo min almadcuumaati waxyaalihii la cunayey ah اثnaani laba shardigo labada shay haddaysan yani isla mid ahayna kala jinsi yihiin shuruuddoodana meeqay noqon laba shay oo rabowi ah oo kala jinsi ah ayaa laysku iibina dahab ayaa fidla lagu iibina beriis ayaa ganley lagu iibina taasi laba shardiy leeda laba shardi alxuluulu xaaloobid oo loola jeedo ixdaaru اlciwadayn fi اlmajlis kanna waa inuu beriiskiisa majliska keeno kanna waa inuu yani ganlaydiisii goobta uu keeno kan waa inuu dahabkiisii keeno kanna fidladii wataqaabudu kala qaadashu fii majlis اlcaqdi heshiiska fadhigiisana waa in lagu kala qaato maxaa meeshii ka baxay halkii shardi oo ahaa atamaathil lama shardinayo inay isla ekaadaan lama shardinayo labada shay haddii kale jinsi yihiin labada shay haddii kale jinsi yihiin inay isla ekaadaan shardi ma aha laakiin labadan shardiyaa la shardi suuraة riba haadihi tani suuraة riba tani waa ribada muuqaalkeedii ribadii sawirkeedii iyo muuqaalkeedii suuraة riba ribada muuqaalkeedu an yaquula zaydun nin zayd la yihah waa inuu licamrin waa tusaale waa inuu nin camar la yihah uu ku yidhaaho bictuka waxaan kaa iibiyey haadaa kan kaasoo alkhaatama ee faraatiga ah faraatigaasoo addahaba ee dahabka ah bidicfihi dicfi alkhaatam faraatigaas dahabkaa laba jibbaarkiis ayaan kaaga iibiyey oo wasnan wasn miisaan ah oo mina dahabi dahab ah faraatigan dahabkaa waxaan kaaga iibiyey laba jibbaarkiisa oo miisaankiisa oo laba laba jibbaaray oo dahaban kaaga iibiyey fayaquula camrun camarna uu yidhaha qabiltu waa aqbal gabar waa ribo lanna faraati dahaba maxaa la rabay markuu dahab kale ku iibinayo tamaatula shardi ahayd inay isku miisaan noqdaan laakiin hadduu yidhi faraatigan dahabka kaaga waa soo laba jibaaree miisaanka kayga faraatigii dahabka hadduu laba garaan yahay adiga afar garaan ka soo dhig faraatigaaga laba faraatigo dahaba marka laisku iibin kanna waa afar garaan kanna waa laba garaan isna muxuu leeyahy qabiltu ma aqbalo waa ribow aw amase yaquula lahu aw amase yaquula waa inuu yidhaha zaydku lahu licamrin ama cmr waa inuu ku yidhah bictuka waxaan kaa iibiyey haadaa kan kaasoo alwasqa ee شhanta dibirar ah شhan dibirar ayaan kaa iibiyey waa yani meeshii zakada nisaabkeeda ahaa jirtay khamsaةu awsuqi hal wasqiyaan kaa iibiyey hal wasq waa hal dibirar khamsaةu awsuq markii la yihahna شhan dibirar bictuka waxaan kaa iibiyey haadaa kan kaasoo alwasqa ee dibirarka ah intii hal dibi qaado oo raashina ayaan kaa iibiy alxindata ee sareenta ah biwasqayni laba dibi raran kaaga iibiyey oo min adurati ee masagadi ah laba dibi rar oo masagadi aan kaaga iibiyey mu-ajalayni xaal labadoodaba la muddeeyey ilaa shahri ilaa bil lagu muddeeyey adigana maaragtaahay halka dibi rar oo sareenta ah bil ka bacdi aan keeni adana labadaada dibirar intii laba yani dibil ay qaado oo masego ah adigana bilka bacdi kan fayaquula camruna uu yidhah qabiltu waa aqbalay midna maxay noqonaya ribo leanna waxaa weeye labadii horta isku jinsi maaha midna waa sareen sareenta waa qeyb qamadiga ka mida xinda waa nooc min ashaciir marka wuxuu leeyahay yacni laba wasqi oo qamadi ah ama sareen ah ayaan anigu wataa adna maxaan kaa doonayaa Eh, hal wasqi oo qamadiyaan wataa adna maxaan kaa rabaa laba wasqi laba dibirar oo masega ah in la kala badsado horta dhib ma laha leanno isku jinsi ma ahan laakiin dhibka maxaa keenay waxaa dhibka keenay mu'ajalayna ilaa shahri labadoodiiba iyagu la muddeeyey bil muddadaas wey marka waxaa dhibka keenaya ribada keena ow amase yaquula inuu yidhaaho lahu licamrin zaydkii lahu licamrin zaydku waa inuu camar ku yidhaaho bictuka waxaan kaa iibiyey haadaa kan alwasqa ee hal dibiraroo raashin ah alxindata ee sareen ah bihaadaa kanaan kaaga iibiyey kaasoo alwasqi ee halka dibirar ah alxindati ee sarreenta ah way isla egyihiin labadoodii hal dibiraroo sarreena hal dibiraroo sarreena ayaan kaaga iibiyey fayaquulu camrun camarna uu yidhaah qabiltu waa aqbala wayatafaraqa laakiin labadoodii ay kala tageen qabla taqaabudi kala qaadashada ka hor ay kala tageen intaysan laakiin nin walba uusan wasqigiisii raashinkii gacanta ku dhigin adarkeed berriyaan kala qaadanaynaa hada ibr ribo wey asalamu haadaa midkani asalamu waa horumarintii haadaa midkani haadihii tani axkaamu salami waa axkaamtii horumarinta markuu sheekhu raximah اllahu tacaala uu ka soo baxay ribadii iyo axkaamteedii iyo qeybaha ay u qeybsamayso halkan sheekhu wuxuu uga hadli salamka waa nowcun min albeyc anwaacda beeca nooc ka midoo wax loo kala iibsado wey qaababka wax loo kala iibsado qaab ka mida oo salamka waxa weeye waa baycu shayin mowsuufin fi dima waa shay lagu iibsanayo tilmaan oo aadan arkin waxaadan arkin oo tilmaan lagu kala iibsanayo kaasa waxaa la yidhaha baycu salam ayaa la yidhaha tusaale ahaan qofkan wuxuu ku leeyahay waxaan kaa iibiyey rati afar jira oo awrta gobolkaas lagu yaqaano kuwooda ugu waaweyn ah gobolkaas awrta lagu yaqaano kuwooda ugu waaweyn oo afar jira oo wax ceebka saliim ah oo wax ceeba aan lahayn saasuu u tilmaamay waxaana kaaga iibiyey kun dolar beecaasa marka waxaa la yidhaha baycu salam beeca noocaasa shuruud gaarahuu leeyay shuruud khaasa ayuu leeyay aلslmu slmku luqatan min luqa xagga luqada alisticjaalu degdejin wixii la dedejinayo iyo wataqdiimu hormarin xagga luqada wax la dedejiyo wax la hormariyo ayaa waxaa la yidhaha salam wa sharcan min sharcin xagga sharcigana baycu shayin shay iibintiisaw shaygaasoo mawsuufin la tilmaamay fi dimmati qoorta lagu tilmaamay qoorta yani qoor xaqiiqa loolama jeedee addimatu hiya almas-uuliya dimada waxaa loola jeedaa anaa qoorta saartay oo yani sheegaa mas-uuliyaddiisa qaaday hadduu sidaa noqon waayo kaama gadna dimada saasu qoorta lagu tilmaamay yani mas-uuliyadda lagu tilmaamay bilafdi salami salamka lafdigiisana lagu iibiyey aw isalafi bilafdi salafi ama salafka lafdigiisii lagu iibiyey lafdiga uu cabirayana waa lafdu slm yacni sheekhu wuxuu kuu xadaynaa ama uu kuu tacriifinaa slm sharcigu muxuu u yaqaan slm sharcigu wuxuu yaqaana baycu shayin mawsuufin fi dima waa shay in la kala iibsado la tilmaamay fi dimati qoorta lagu tilmaamay qoorta waxaa weye fi lmas-uuliya anaa shaygaas mas-uuliyaddiisa qaaday hadduu tilmaanta sidaa noqon waayo kaama gadna taas lafdiga loo isticmaalayana lafdu salam ama lafdu asalafi oo fe ah oo yacni nasdusalafka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye wuxuu leeyahay tusaale ahaan aslamtu ilayka haadihi اlmi'ata addinaar aslamtu bictu ma dhahayo waxaan kuu hormariyey boqolkan diinaar ama kunkan diinaar ayaan kuu hormariyey maxaana kaa rabaa fii jamalin rati wasfuhu tilmaantiisu kadaa wa kadaa waxaana kaa rabaa tilmaan rati tilmaantiisu saas iyo saas ay taana waa kaa raba marka muxuu isticmaali lafdiga salam aslamtu ilayka ama aslaftu oofaah aslaftu ilayka haadihi haman ama haadihi almica boqolkaanaan kuu hormariyey fii jamalin rati oo wasfuhu kadaa wa kada tilmaantiisu saas iyo saas ay tahay ayuu leeyahay arkaanu الslmi haadihi tani arkaanu الslmi waa tiirarka salamka uu ku taagan beeca salamka tiirar uu iska leeyahay la-aantiis uusan ansaxaynin arkaanu salami salamka arkaantiisu khamsatun shanw muslimun qof wax hormarinaya maxaa la hormarinaya beecan shuruuddiisa waa noo iman doontaa waxaa ka mid a ah in lacagta la hormariyo ra-sulmaalka ra-sulmaala loo yaqaan rati waxaan kaa rabaa tilmaantiisa saasii saas ay tahay ayaan kun dolar kaaga iibiyey kunkii dolar waa kana waa inuu kaash ku bixiyo dayn maya muslim qofkii wax hormarinay wa muslamun ilayhi shaksigii lacagta loo hormarinay wa muslamun fiihi bisababihi shaygii sababtiisa wax loo hormarinayo waa ratigii waxa loo hormarinayo sababtiisa waa ratigii wa ra'sumaal ra'sulmaalka la hormarinayana waa lacagtii la dhiibayay wasiiqatun hadalkii dhex maray labada qof wax kala iibsanayo siiqadana waa hadalkii labadooda dhex maray shantaasuu ku taagan yahay salaf muslim muslamu ilayhi muslamu fiihi ra'sumaal iyo siiqa shan ragnu muslim waa qofka lacagta hormarina muslamu ilayhi kan yani badeecada tilmaaman qofka laga doonayo muslamu fiihi shayga sababtiisa wax loo hormarinayo waa badeecadii badeecadii ra'sumaalkana lacagta la hormarinayo siiqaduna waa hadalka dhex maraya heshiiska labadooda dhex maraya shuruudu sixati slm hadihi tani shuruudu sixati slm waa salamka ansixidiisa shuruuddiisa beecan la yidhaaho baycu salamka shuruudaha uu ku ansaxo shuruudu sixati salami salamka ansixiddiisa shuruuddiisii ziyaadatan zaa'idatan xaalay tahay shuruuddaasi mid ka ziyaada ah calaa shuruudi اlbayci shuruuddii beeca ka ziyaada sitatun lix shuruuddii beeco aan soo marnana waa u gooni oo inuu shaygu yahay shay daahira wa an yakuuna naafican shaygu inuu yahay nafci inuu leeyahay kulli shuruudan soo marnay waa loo shardi lix kaloo shardiyo dheeraada uu salamku yahay xuluulu ra'sulmaal ra'sulmaalka xaaloobidiisii xaaloobid maxaa loola jeedaa in hadda la kala qaato ra'sulmaalka ra'sulmaalka waa lacagta lacagta la hormarinayo ra'sulmaalka waa inuu xaaloobo wa tasliimuhu dhiibidiisa ra'sulmaalka fi اlmajlis fadhiga iyo goobta dhexdiisana in lagu dhiibo wa bayaanu makaani tasliimi dhiibidda booskeeda booskaa caddayntiisa meesha lagu dhiibinayana waa in la caddeeyo wa makaanu wa bayaanu makaani tasliimi dhiibidda booskeeda booskaas caddayntiisana waa sharda in aslama hadduu ku hormariyey lacagtii bimaxallin fii maxallin maxal dhexdiisa hadduu ku hormariyey maxalkaasoo hayri saalixin mid u suubanaya aan ahayn lahu litasliimi dhiibidda in wax laysugu dhiibo maxalan u habboonayn hadduu lacagta ku dhiibay waa in meesha alaabta loogu keenayo la caddeeyo shardiga yacnii shardigan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye meesha hadhow neefka geela loogu keenayo haddii neef geela uu yahay tusaale ahaan waxa la kala iibsanayo hadduu gaari yahay sidoo kale shaygaas uun meesha loogu keenayo meesha waa in la caddeeyo goormay waajib tahay meesha in la caddeeyo in aslama haddii uu shaygii lacagtii uu ku hormariyey oo salamka uu ka dhacay bimaxallin boos booskaasoo hayri saalixin mid u suubanaya aan ahayn lahu litasliimi dhibid meesha hesiisku ka dhacay haddaysan ahayn meel wax lagu kala qaadan karo ama neef geela la keeni karo meeshu haddaysan ahayn waa in meel kale lagu ballamo la yidhah meel hebel waa inaad igu keento neefka haddii meeshu aysan u suubanayn meel wax lagu kala qaato inay tahay berri markaad neefka geela ii keenayso meel heble iigu keen waa inuu yidhaha goormo markuusaa leeyahay haddaysan meeshu markaas laa'iq u ahayn oysan u habboonayn in wax lagu kala qaato ow amase kaana almuslamu fiihi bisababihi ama shaygii sababtiisa loo hormarinayay lacagta mu-ajalan uu noqdo mid la muddeeyey ama meesha way u soo bataaho waa lagu kala qaadan karaaho waa meel suuqa meesha heshiisku ka dhacay laakiin shaygii muslimufiyihiga ahaa yaa la muddeeyeba oo la ramadaanka ratiga i haddii ramadaanka uu yahay wax la muddeeyey uu yahay ratigii waa in la caddeeyo markaas meesha lagu keeno in la caddeeyo shardiga walixamlihi shaygaas muslimufiyihigaas oo xambaariddiisana ilaa makaani اlcaqdi heshiiska booskiisa in loo soo xambaarana mauunatun qarash uu u sugnaaday haddii meesha muslamu fiihiga shayga heshiiska uu meesha uu ka dhacay heshiisku muslamu fiihigii haddii la muddeeyey oo la yihi neefka geela waxaan keeni bisha ramadaan keenidda neefka geela meesha lagu heshiiyey la keenayana qarash uu u baahan yahay waa in meesha la caddeeyo qarash uu u baahan yahay la yihi maxaa baxay haddii shaygii la muddeeyey oo ratigii ramadaankan kuu keeni la yidhi laakiin keenidda ratiga meesha laga soo waday iyo meesha lagu ballamay oo heshiisku uu ka dhacay wax qarasha oon ratigu uusan ku imaanaynin markaas caddayn uma baahno meel hebel igu keen in la yidhi haddiisan qarashba ku baxaynin qarashba haddiisan ku baxaynin meel hebel igu keen in la yidhaaho uma baahno marka masaladan marka masalaةulbayaan yani masalada ah caddaynta meesha wax laysugu keenayo in la caddeeyo waxaa loo kala qaadi shaarixuna wuu kuu dhigi walxaasilu hadalka xaasilkiisa iyo murtidiisa waxaa weeye annahu in lam yaslux ilmowdicu meeshu meel u suubanaysa in wax laysugu keeno haddaysan ahayn wajaba albayaanu muطlaqan mar walbaba in la caddeeyo meesha wax laysugu keenayo waa waajib muطlaqan muxuu ula jeedaa ama shaygu ha muddaysnaado ama yuusan muddaysnaan meeshu haddaysan ahayn meel wax lagu kala qaadan karo oo alaab laysugu keeni karo meeshu haddaysan ahayn mar walbaba bayaanku waa waajib in la caddeeyo la yidhaha meel hebel shayga iigu keen wa in saluxa haddii meeshu ay yacni u bato in shaygii la keeno walaysa lixamlihi ma-una shaygii in meesha la keenana qarash uga bixi maayo qofka meeshiina waa meel wax lagu kala qaadan karo in shaygii meesha la keenana qarash uma baahna lam yajib اlbayaanu muطlaqan marka in la caddeeyo waajib ma ah ilaa shaygii maxaa laga caddayma shayga keenidda meesha aad keenayso wax qarasha u kaaga baxaya ma laha meesha aan ku heshiinana waa meel aan wax ku kala qaadan karno berri markaad wax keenayso markaasna in wax la caddeeyo looma baahno wa in saluxa walixamlihi ma-una meeshu hadday tahay meel wax lagu kala qaadan karo laakiin shaygii in meeshan la keeno qarash uu u baahan yahana wajaba albayaan in la caddeeya waa waajib fi lmu'ajali duuna alxaali haddii muslamu fiihiga uu yahay wax la muddeeyey waa waajib markaa in la caddeeyo xambaaridiisana qarash ay u baahan tahay in meesha la keeno marka intaasoo mas'alo ayaa loo kala qaadi wاlqudraةu awooddiina waa shardi calى tasliimi dhiibidda in la awoodana waa shardi wakta wujuubihi wujuubi tasliim dhiibidda waajibkeeda waajibkaa ah waktigiisa inaad dhiibto shaygii in la awoodana shardigu waxaa kaloo shardi ah shaygan waktigii uu waajibka kugu ahaa inaad keento waa inaad awoodu leedahay inaad keento shayga hadde hadduuba yahay shaygu shay aadan awood u lahayn maalan waxaa lagu ballamay alaabtii aad tilmaantay ramadaanka soo socda inaad keento ayaa loogu talagalay alaabtiina maba ahaba alaab ramadaanka la helo maadaam ramadaanka la helo maba ahaba ma ansaxayo salamkii markaas ma ansaxayo waktigii inaad keento ay waajib ahayd haddaan la helayn ma ansaxayo salamkaas waalcilmu ogaalna waa shardi lilcaaqidayni labada shaksi heshiiska gelaya ayaa loo shardin ogaal inay shayga og yihiin oo ay yaqaanaan waxa ay ku heshiinayaan wa cadlayni walicadlayni laba shaksi oo caadilana ogaalaa loo shardi bil awsaafi tilmaamaha inay laba qof oo caadila ay yaqaanaan labada heshiiska gelayaanna ay tilmaamaha yaqaanaan allatii tilmaamahaasoo yakhtalifu bihaa bilawsaaf tilmaamahaas algaradu muraadku uu isku khilaafo ikhtilaafan khilaaf uu muraadku isku khilaafo khilaafkaasoo daahiran ee muuqda waxaa kaloo shardi ah tilmaamahan la tilmaamayo labada qof inay tilmaamaha yaqaanaan oo heshiiska gelaya waxaa kaloo shardiga laba qof oo iyaga ka baxsan oo caadil ah tilmaamahaas la tilmaamay inay garanayaan iyadana oo yaqaanaan waa shard yacnii laba qof ulajeedada laga leeyahay in majliska heshiiska iyo goobta lagu heshiinayo lagu magacaabo shardi maaha laakiin ulajeeddada waxa weeye shayga laysku tilmaamayo o laleeyahay shay sidaas tilmaantiisu tahay sidaa tilmaantiisu tahay wax ummadda magaalada degan ugu yaraan laba qof ay ka taqaano shaygaas waa inuu yahay tilmaamihiisa masalada saasaa loola jeeda ee masalada ulajeedadu ma aha meel kastoo baycu salam uu ku dhacayo waxaa shardiga laba qof in loo yeero oo markhaati ka noqda tilmaamahaas oo yaqaana taa loolama jeedo masalada masalada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye tilmaamaha shaygan laysku tilmaamayo magaalada dadka jooga ugu yaraan laba qof waa inay tilmaamahaas yaqaanaan laakiin haddii laysu diro oo laysku tilmaamo wax laqsiya ka war xujo wax ah oo markii magaalada dadka deganaa loo bandhigoo la yidhaha war waxan yaa yaqaan nimankan ay ku heshiiyeen waxaana ay tilmaamayaan nimanku ay ku heshiiyeen maalan waxay ku heshiiyeen lulu jawhar oo markaas yacni u samaysan qaabkii bini aadamka u samaysan oo qaabkii haddana sayn gadaal ku leh oo madax bini aadam wax bini aadam yani uu suuraysan karo waxaan ahayn oo xujo xujo iska aya ah cayaar ayay ku heshiiyeen oo haddii ahlulbeledka la weydiiyo oo jawhar noocaas weligiin ma aragteen ma naqaan wax tilmaan noocaas oo kale ma ansaxayo slaamku markaa wax ahlubeledkuba aysan garanayn tilmaamooda hadday yihiin wacadlayni laba caadil oqoontoodana waa shardi bil awsaafi tilmaamaha laba caadil inay yaqaanaan allatii tilmaamahaasoo yakhtalifu bihaa tilmaamaha ay isku khilaafayaan algaradu muraadku uu isku khilaafayo ikhtilaafan muraadna uu isku khilaafayo muraad ikhtilaafan khilaafna uu isku khilaafayo khilaafkaasoo daahiran muuqdo yacni tilmaamaha muraadku isku khilaafaya maxaa loola jeedaa waxaa jira tilmaamo hadda haddii layska daayana aysan dadku saa u danayn waxaa loola jeedaa tilmaamaha dadku ay daneeyaan waa in tilmaamo la yaqaano yihiin oo maala haddii tilmaamaha laga waayo qofkii uu dhihi karo lacagtian wax kaa dhima tilmaamtiisu maanan weyn de lacagtii kala bar iyo cafi ratigiisaan tilmaamay ma ah tilmaamaha noocaaso aad loo daneeyo waa in la yaqaano oo ugu yaraan laba caadil ay yaqaanaan laakiin tilmaamaha haddiiin tilmaamo iska raqiisahoo dadku aysan saa u danayn maala waxaa ka mid a ah addoon weeye waxa salamka uu ka dhacay addoon sidaas iyo sidaasay tilmaantus tahay markaas waxaa lagu soo daray tilmaamihii waa inay indhakuulo u marsanta hadday nakuun hadday umarsantahay in kale bani aadamku ma daneeyaan ma lacagaa lagu kordhiya ma ku qaaliyoobaa shaygu waa wax tilmaamo dadka aysan danayn wa taasoo kale marka in dad laba qof oo caadila tilmaamaha noocaas ay yaqaanaan shardi ma ah leanna wax maaragtay haddii hadda tilmaantaa laga waayo lacagu ay ku nusqaamayso ama dadku ay daneeyaan ma waxaas shardi inuu indhakuul yeesho indhakuul ay umarsantahay waxaasoo kale wax ummaddu ay daneeyaan ma wadikruhaa dikru اlawsaaf tilmaamaha sheegitaankeedana waa shard fi lcaqdi heshiiska dhexdiisa waa in tilmaamaha lagu sheego bilugatin luqana waa in lagu sheego luqadaasoo yacrifuhaa luqada ay garanayaan alcaaqidaani labada heshiiska wadagelaya iyo wacadlaani ugu yaraan laba caadiloo magaalada joogta waa inay luqada ay fahmayaan luqadu tahay tusaale ahaan markii heshiiska heshiiska ay labadan qof ay heshiinayaan oo ay wax tiltilmaamayaan waa inay ku heshiiyaan luqad labadooduba fahmi karaan luqad labadooduba fahmi karaan laakiin midkan tilmaamaha wada kan kale wuxuu ku hadlayaba hadduusan fahmin oo laba luqadood ay ku kala hadlayaan salaamkii ma ansaxay ama labadoodii luqadda ay wax ku kala saxiixanayaane wax ku kala iibsanayaane wax isugu tilmaamayaan labadoodu waa yaqaanaan laakiin magaaladaas ugu yaraan laba qof oo ka mida xataa luqadaas kama taqaano ugu yaraan laba qof xataa haddii la yihah waryaa luqaddan yaqaano dadka hadday iskhilaafaan berri haddii lagu soo baxo waryaa luqaddan yaqaano heshiisiinay ma aqaani ma aqaan ma ansaxayo marka salamkaasi ma ansaxo suuratu salami haadihi tani suuratu salami tani waa muuqaalka salam qaabka salamka loo sameeyo suuratu salami muuqaalka salamku an yaquula zaydun licamrin waa inuu zayd camar ku yidhaah aslamtu ilayka waxaan kuu hormariyey haadihi tan almi'ata boqolka ah addinaar ee dinaarka ah dinaarka waa lacagtii dahabkaah boqol dinaaroo lacag dahaban kuu hormariyey fii cabdin bisababi cabdin addoon sababtiisaana kaaga rabaa inaad iigu keento addoon sababtiisaan kuugu hormariyey addoonkaasoo zinjiyin ee madow loo nisbeeyey afrikaanku zinjiga waxaa weeye alswad addoon madowa afrikaana aan kaaga rabaa addoonkaasoo weliba ibni khamsi siniina shan sano wiilkooda ah shan sano wiilkood maxaa loo manaa shan sano jira addoon madow ah oo شhan sano jir ah addoonkaasoo duuluhu dhirirkiisa khamsaةu ashbaarin شhan taako ah شhan taako dhirirkiisa uusan ka dheerayn kana gaabnayn ayaan kaa raba addoonkaasoo tusalimuhu lii aniga aad ii dhiibayso ood ii keenayso gurata shahri kadaa bisha heblaayo la yidhaha bilowgeed fii beledi kadaa magaalada heblaayo la yidhahna aada iigu keenayso waa meeshii yacni bayaan maxali tasliim meeshii laysu keenayo waa in la bayaaniyo oo la caddeeyo fii beledi kadaadi igu keenayso magaalada hebeleley fayaquulu camruna wuxuu leeyahay qabiltu beeca salamkaasoo waan aqbalay qaabkaas wey qaabka beeca salamka ugu dhacay arrahnu allah subxaana wa taala